من أجلك يا فجر الإسلام كم تحلو في الدرب الآلام بجلالك تستطيع الأحلام تتفتق بالوعي الأفهام وتعانق طلعة xukumayaan adduunka maamulkiisa iyo tasarufka adduunkay qayb ku leeyihiin awliyadu adduunkay wax ka maamushaa war ma haysid ilaahay baa u dhiibta oo yaa u dhiibe oo aduu ma joogta markii loo dhiib qisas baa lagu warinayaa sheeko sheekh hebel baa wuxuu yidhi sheekh hebel ka wariye sheekh hebel ka sii wariyey waxaa weeyaan hebel baa loo dhiibtay roobka sheekh baa xukuma dabaylaha sheekh baa xukuma walba waxaa hebel baa xukuma sheekh cabdulqaadir kulanka awliyada arbacaduu shiriyaa been fakati runimo waa waxaan jirin oo kuturukuteen ah oo shirki iyo diinla'aan asalkeeda u yahay arbacadu waxaa la odhanaya waa arbacatu lwliyaa awliyadaa shirta habeenka jimcuhu soo gelayo aqalkiiyo daaradda yaan la fiiqin asxaabulqubuurkii reerka qaraabada la ahaa ayaa reerka usoo nasasho tegaya daaradda iyo guriga lama fiiqo jimcaha iyo waayo asxaabulqubuurkii baa meeshaa ku laydhsanaye xaqinka laga ilaaliyo waryaa yidhi awliyadaa noo sheegtay marbald waxaan ku taallaa war kitaabka qoraya xaguu ku yaallaa war ma ilaahay baa yidhi ma rasuulkaa yidhi maya wax jira ma aha dadki marka waa caamo waa layska aaminaya awliya allay gargaar baa awliya allay gargaar dhulka taaka taaku ugu jiraa sheekhibil taaka taaku ma taraabula taraabulaha ma taqaanaan baalka dhulka lagu dalooliyaa la yidhaha taaka taaku dhulka ugu jiraa macalin baan halkan taajka hortiisa sano nin laga joogaa taqriiban baa nin maqhribka ka hor isugu nimi <coughs> meel kalno farmasi ahaan jirta maqhribkii waa dhow salaaddii maqhrib aan tukanno masaajidka aan galno niman markii aniga igaga aqoon hoona yaqaanay baa ku yidhi kaasuu yidhi may may may masaajidka markaan xitaa ma mara markaan hor marayo meelo kalean ka wareegaa maanta waba ilaa waa soo hormaray oo maxaa dhacay sheekh ayaa arkaya buuri sheekh ayaa arkaya haddaan galo oo ku tukado la arki maaya buuri waxba lagu yeeli maayo iskaga tuka si kasta intaan yeelna ka quusan halkaasuu ka baxay qofkaasi waa qof maskaxdii caqligii baa laga xaday maskaxdii caqligii ayaa laga qaatay aqoon iyo cilmina ma laha ummadda luntay asalkeedana makhluuqani jahli baa allah marka wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala <clears throat> allah wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala isagoo radinaya fi suurati isra walam yakun lahu shariikun fi lmulki waqul ilxamdu lilah baa ka horaysa waqul ilxamdu lilah aladii lam yatakhid waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulki waxaa tidhaahdaa mahad ilaahay baa iskale allaha aan ubadba lahayn ilahay ubad uma baahna subxaana wa tacaala makhluuqu ubad waa u baahan yahay oo shahwuu leeyahayo shahwadaasaa wada oo inuu reer samaysto wuu rabaa oo wuxuu u baahan yahay berri wuu dhimanayaaye haddii alla wax siinaya in cidi ka hadhuu rabaa oo wuxuu u baahan yahay hadduu habeenna sii noolaado waa gaboobayaaye cid marada u xidho oo biyaha u qabato oo fadhiiso kiciso usha u qabatuu rabaa ilahay waxaaso dhan waa ka qani lam yalid walam yuulad lam yakun lahu kufuwan axad allah subxaanah wa tacaala badiicu samaawaati waalardi annaa yakunu lahu walad samaawaadkan arladanba isagaa sameeyey oo abuuraye sidee caruur ugu ahaata alle subxaanahu wa tacaala walam yakun lahu saaxiba wakhalaqa kulla shayin wa huwa bikulli shayin caliim ilaahay xaas ma leh wax kasta isagaa abuuray wax walbana alla waa og yahay subxaanahu wa tacaala wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shayan idda takaadu asamaawaat yatafatarn watanshaqu alard watakhiru ljibaalu hadda an dacow liraxmaani walada wamaa yanbagii liraxmaani walada waa hadalla culculus oo khatar ah oo samaawaadku inay dilaacaanba ay khatar ugu jirto alle marka walam yakun lahu shariikun alle cid wax la wadaagtaa ma jirto mid wax la wadaagsadaa ilaahay ma jiro mulki waxa uu isagu leeyahay cidi lama wadaagto alle subxaanahu watacaala cid la wadaagto alle ma jirto subxaanahu watacaala walam yakun lahu waliyun min adulli alle subxaanahu watacaala uma sugna cid weli ah ciddaasoo min aulli ay yamnacu min aulli dulliga alle ka ilaaliya ma jirto wakabirhu takbiira allah subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan cidna uma baahna oo alle subxaanahu wa tacaala wamaa lahum fiihimaa min shirkin samaawaadkai arradan waxa ilaahay la daba wado cid wax la wadaagta ma jirto wamaa lahu minhu min dahiir cid ilaahay u kaalmaynaysa oo xaggaa kaalmo ka siinaysana ma ay jirto alle subxaanahu wa tacaala adduunka markuu ka takhallusana wuxuu odhan doonaa liman ilmulku lyowm yaa iskale maanta mulkiga iyo lahaanshaha isagaa jawaabi doona alle lilaahi alwaaxid alqahaar alle isagaa iskale mar kale ale fii suurati saba aayaadkaanu akhrinayna qaarkeed qul idcu aladiina zacamtum min duuni illaah u yeedha ilaahay sukadii waxaad baryaysaan bal u yeedha laa yamlikuuna mihqaala daratin xabad qudhaanja ama haystaan xabad quraanjaah xabad yaroo ciida wax yar gacanta kuma haystaan fi samaawaati walaa fi lard samaawaadkii arlada gudahooda waxay gacanta ku hayaan ma jirto wamaa lahum fiihimaa min shirkin samada yarada dhexdeedna wax wadaaga oy ku leeyihiinoo alle waxay la wadaagaan wax yar iyo wax weyni ma jirto isaga alle iskale waxaasu dhan shubhada afaraad waxay yidhaahdeen awliyadu waxay gacanta ku haysaa dheefta keenisteeda iyo dhibta celinteeda gacanta ku haysa ilaahay waa ridiyey fii suurati racd qul man rabu samaawaati wlard qul illaah qul afatakadtum min duuni illaahi wliyaaa laa yamlikuuna lianfusihim nafcan walaa daran qul hal yastawi alacmaa walbasiiru am hal tastawi alulumaatu wannuuru ilahay wuxuu leeyay subxaanah wa tacaala qul waxaad ku tidhaahdaa rasuulkiisuu banaayo man waa kuma rabu samaawaati walardi samaawaadkan iyo arladan rabbigoodu waa ayo kuma weeye u jawaaba waxaad tidhahdaa qul illaah ilaahay weeyadhi subxana wa tacaala qul waxaad ku tidhaahdaa afatakadtum bimacnaa a aqrartum lmadkuura waxa la soo sheegay haddaad qirteen ila meelo kale qur-aanka alla ku sheegay samaawaadka yaa abuuri allah dhulka yaa abuuri allah meelo kale qur-aanku kaga warran baa ilaahay wuxuu leeyahay afatakhadtum miyaa yeelateen min duuni alla sukadiisa awliyaaa kuwa xigta ah oo maamulayaal ah oo aad howlaha u dhiibataan ilaahay wuxuu lahaa ma kuwaasaa samaysateen laa yamlikuuna lianfusihim naftooda uma hanan karaan kuwaa aad ku lifaaqan tihiin ee ilaahay uga go'deen naftooda uma hanan karaan nafcan nafci iyo waxtar inay isu soo jiidaan hadday bukoodaan isma caafin karaan hadday wax waayaan wax isma siini karaan hadday abaari xoolihii iyo kaga dhacdo roob isuma keeni karaan hadday cidi ka jirato ma caafin karaan hadday cidi ka dhimanayso ma noole mka dhimanayso nafta kuma celin karaan naftooda dheef uma soo jiidi karaan walaa darran dhibna naftooda kama celin karaan qul waxaad ku tidhaahdaa hadday niman wax garanaya yihiin hal yastawii miyay siman yihiin alacmaa indhoole walbasiiru iyo mid wax arkaya am hal tastawii miyay siman yihiin aulumaatu mugdiyaal iyo wanuuru iftiin miyay siman yihin balkudhe weydii ma sinna waa tabtaasoo kale oo mu'minka iyo gaalku shirkiga iyo tawxiidku ma sinna shaqa iskuma leh shirkigu waa madow tawxiidkuna waa nuur iyo iftiin iimaanku waa nuur kufrigu waa madow ma sinna ilaahay leeyi subxaanahu jala wacala <coughs> aayaddu waa sii socotaay la yidhi am jacaluu lilaahi shurakaa khalaquu ka khalqihi fatashaabaha alkhalqu calayhim qul illaahu khaaliqu kulli shayin wahuwa alwaaxidu alqahaar ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala am jacaluu lilaahi ay ajacaluu lilaahi ilaahay ma waxay u yeeleen shurakaa'a kuwa shuraka'a oo alle ay ku lamaanaynayaan oo cibaadadiisa wax ka siinayaan ma kuwaasay samaysteen khalaquu abuurtay ka khalqihi ay mila khalqihi alle subxaanahu wa tacaala sida wax u abuuro oo kale kuwa wax u abuura miyay samaysteen markaas alle wuxuu leeyahy fatashaabaha alkhalqu calayhim markaasaa abuurkii ayaa isaga ekaaday miya kuwa waxay abuureen iyo kuwa alle wuxuu abuuray miyaa isaga ekaaday intaba ma jirto markaase waxay leeyihiin miya ilaahay baa cibaadada leh kuwana cibaadada waxbay ku leeyihiin allah wuxuu yidhi qul waxaa tidhaahdaa wax shurakaa ma jiraan wax wax abuuri kara allah aan ahaynna ma jiro wax makhluuqa ilaahay makhluuq la mida intuu samaysto makhluuqadu isu ekaan karaanoo qofku ka shakin karo kanna ilaa hebel baa abuuray kanna allah baa abuuray ma jirto qul waxaa tidhaahdaa allaahu khaaliqu kulli shay wax kasta ilaahay baa abuura wa huwa alwaaxidu waa allaha kelida ah magacyadiisa iyo rabbinimadiisa iyo cibaadadiisa kelibuu ku yahay maamulkiisa iyo abuurkiisa waa alle keli ah alqahaaru waa qasbid badan oo addoommadiisa maamulaya abaar buu keenaya cid qaadi karta isaga ahayn ma jirto colaad buu keenaya cabsi buu keenaya cudur buu keenaya roob buu keenaya barwaaquu keenaya allahaas wey wa huwa alqaahiru fawqa cibaadihi allah waa allaha subxaanahu wa tacaala markaasaa allah subxaanahu wa tacaala uu saa ula rabbi subxaanahu watacaala cibaadadan isagaa iska leh in cid lagu lamaaneeyo ilaahay ma ogola alle subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay shubhada ee shanaad waxay yidhaahdeen annagu waxaanu raacaynaa awliyada naxnu nattabicu lwliyaaa awliyadaanu raacaynaa cid kalena lakuma oga haye xaggaa ku socotaan ilaahay bay nagu xidhiidhinayaan waayo qofka aan weli ku xidhnayn qofkaan weli ku xidhnayn ilaahay ma gaadhayo sheekhaygaasaa aniga sida tareenka i soo jiidaya tareenkun isku xidhiidhsanya sooma arag sheekhaygaa sida tareenka ilaa aakhira jiidaya xariggiisaasaan anigu haystaa qofkii marka aan sheekh aan ku xidhnayn dariiqa ah, aan saa ugu xidhnayn shaydaan baa sheekhu ah maxaa kale aakhire marka la tagana banka aakhira marka la tago wuu nin ku xidhnaa sheekh awliye dabada haystay ahayn aakhire markuu tago xagguu qabsanaya ila awliya dabada ma soo haysane aakhire markuu tago waa lumaya qolo kasta markuu u tago war naga tag annagu adduunkaanu soo haysane war aan idinku biir war naga tag waa wax laysugaya waxba aan ka jirin waxbaba kama jiraan caqligaad ku fahmaysaa xitaa shareecada intaan laysuguminba ilahay wuxuu leey fiir subxaanahu wa tacaala ittabicuu maa anzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni illaahi qaliilan maa fi suurat acraaf aayadda saddexaadee bog hore bilowgiisa ah ittabicuu raaca maa unzila ilaykum war diintaa laydiin soo dejiya raaca dantiinnaa ku jirta wanaaggiinna adduun iyo aakhiraa ku jira maslaxadiinnaa ku jirta diinta raaca walaa tattabicuu ha raacina min duunihi alla sokadiisa awliyaaa kuwo ilaahay ka sokeeya oo dadka qaar caleema saarteen oo magacyo ula baxeen oo si gaara ah u maamuusayaan oo hawlo gaara ay u dirsadaan war kuwaa ha raacina qaliilan maa tadakaruun ay tadakuran waan toobid qaliilan yar maa aad u yarbaa tadakaruuna waan samaysaan baa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala mar kale fii suurati alancaam waana hada siraaطii mustaqiima faاttabicuuh wla ttbicuu subula fatafaraqa bikm can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun wana hada siraaطii mustaqiiman waana haada kani waa jidkaygii toosnaaye raaca nabiyulaahi nuux baa soo qaaday suu u waday waa ku dhintay nebiga nebi buu ku hayey ilaa nabiyulaahi muxamed baa la gaaray calayhi salaam jidkiibuu soo qaaday nebi maxamed suu u hayay jidkiibuu ku dhintay saxaabadu say usoo hayeen waa ku dhinteen a'immatu lhuda wadiin halkaasi ku dhinteen war ah. oo la nashubayo walaa tattabicuu wadooyinka ka baydhaya jirka mustaqiimkaa ee midig iyo bidix u leexleexanaya ha raacina kuwaas fatafaraqa bikum haddaad raacdaan way idinla kala tegayaan meel daran iyo waxay idinkala dhacayaan caqiide xumo iyo inkaaro can sabiilii jidka ilaahay bay idinkala kala tegayaan dalikum wasaakum kinaas arrinkaasa alla idinkula dardaarmaya bihi lacallakum tattaquuna waxaa mudantihiin allah ina ka cabsataan miaalka shubhada lixaad waxay yidhaahdeen zacamuu ana man ittakhada alwliyaaa awsaluuhu manaazil sucadaa waxay dhaheen qofka awliyada qabsada oo barya oo waxweydiista oo ilaahay u soo mara waxay gaadhsiinayaan dadka liibaanay ee sucadada ah manaasishooday gaadhsiinayaan ilaahay baa qur-aan ka hadlay subxaana wa tacaala shubhadaas ilahay waa radiyey alle wuxuu yidhi maalu ladiina ittakhaduu min duuni illaahi wliyaa كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وفي سورة العنكبوت آية كوي أفرتنات مثل الذين كوي تسالهودو وحو لمد يهي اتخذوا سميستي من دون الله إلهي سكدي أولياء كوس إلهي كسكية oo alla ay ku lamaanaynayaan oo shuraka ah oo umuuraha u maamulaya oo ay waxweydiistaan kuwa samaystay tusaalahoodu wuxuu la mid yahay ka maali lcankabuuti caarada oo kale ittakhadat samaysatay beytan guri caaro guri samaysatay ayuu la mid yahay tusaalahoodu oo caarada gurigeedu <coughs> waxay yidhahdeen culimmadu maqaasid dhowray ka leedahay guriga maqsadka koowaad waa shabakatu risqi oo dee bahashani bahal socsoconaysa inta badan maaho xuubkaasi ku jirtaa waa shabag saa u dhisan oo ay wax ku dabato duqsiga iyo kaneecada iyo kobajaaga iyo baalaleyda wix isku soo taaga halkaasay midmicida dheere ay leedahay jub intay ku siiso bay dhacaan ka nuugaysaa xataa ma cunto neefkan waxayse cuni mayso in badan baad arkaysaa aqalka caarada xayawaan xasharaadoo ku qalalo ka lusha soomaan arag dhiiggaunbay ka jaqdaa iyadu ee dheecaan ka nuugaysaa horta marka ugu horreysa waa shabakatu risqi waxbay ku dabatahay oo halkaasi ku cuntaa waa marka labaadee waxay rabtaa inay roobka iyo dhaxanta iyo kulaylka iyo qabowga inay ka gasho hadda miyuu ka hadii haddii dhibici rooba ku dhacdo waa ka dusayaa aqalka caarada haddii dabayli ku soo dhacdo gebigiisa iyada inuu dilaaba laga yaaba saa isugu maro ma fahamtay dabayshii waa saasoo kale waxa uu ka celinaya ma jir celin maayo qabow ka celin maayo kulayl ka celin maayo roob ka celin maayo waa guri caaro ilaahay sokadii nin cid kale wax weydiistay oo caafimaad iyo caruur iyo maal iyo janno iyo ku wardinaya oo ku tawasulaya waa nin guri caaro intuu dhistay yidhi halkaasaad ugu ogtiin aniga ma qoraxday ka celinaysaa waa maya arrintaasa tusaale cajab badan baa ilaahay ka bixinaya guryaha waxaa ugu liita xayawaanku dhisto guriga wuxuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gurigaasaa ugu liita quraanjada iyo caaradaad aragtay quraanjada guri fiican saa dhulkaasi xordaysaa daloolnaysaa oo gelaysaa oo raashinkeeda ku kaydsanaysa ilaahay wuxuu yidhi xayawaanka dadka guryaha samaysta guri caaraa ugu liita low kaanuu yaclamuuna hadday wax og yihiinoo garanayaan baa ilaahay leeyihi subxaanahu wa tacaala alle subxaanahu wa tacaala shubhada toddobaad waxay yidhaahdeen saalixiintu waxa weeyaan ilaahay sukadii waa dadkii ilaahay nooga sokeeyey oo xigtada noo ahaa oo wax badan aanu usii marayno caqlila'aantooda iyo diinxumadooda damiirla'aantooda ilaahay waa ridiye wuxuu yidhi alle am ittakhaduu min duunihi wliyaaa faallaahu huwa alwaliyu wa huwa yuxyi lmawta wa huwa calaa kulli shayin qadiir barsidii loo dhaadhiciye fiir ilaahay wuxuu leeyahay am ittakaduu ma waxay samaysteen min duunihi alla sukadiisa awliyaaa kuwa shurakaa miyay samaysteen faallaahu ilaahay huwa isaga alwaliyu ka wax maamula waa isaga mu'miniinta ka hanuuninaya hagayee toosinaya inta raacdeen rumaysay waa isaga wa huwa isaga ayaa yuxyii nooleeya almowtaa kuwa dhintay wa huwa isaga ayaa calaa kulli shayin shay la arko kulligii korkii qadiirun ay qaadirun kara shubhada saddeedaad waxay yidhaahdeen masaajidda <coughs> masaajidda la dhisayo waad aragteen inta badan qubuuraha xabaalo ayaa masaajidda ka dul yihiin oo masaajid baad soo gelaysaa xabaali ku aasantay gudihiisa waxaad arkaysaa mararka qaarkoodna qubado ayaa laga duldhisaa qubado iyo minaaraad baa laga dul dhisayaa markaasi waxay ku leeyihiin dhismaha masaajidda qubuuraha laga duldhisayo waxa weeyaan waa qurbatu ilaa rabbi alcaalamiin ilahay baa loogu dhawaanaya oo xaggee ka keenteen diinta meel ma uga haysan haa suuratulkahfi baanu haynaa aayadda koob iyo labaatanaad oo maxay tidhi qaala aladiina qalabuu cala amrihim lanattakhidanna calayhim masjida aayadaasaanu haynaa ilaahay suuratulkahfi wuxuu ka warramayey nimanka dhallinyarta ah qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen halamuu adkaaday calaa amrihim arrinkooda ku adkaaday doodii dhex martay lanatakidanna waxaanu ka yeelanaynaa calayhim dushooda masjidan nimankaa dhallinyartaa qiimaha badan waa laysku qabtay waa la dood dabadeed annagu waxaan go'aansannay inaan xabaalaha ay ku aasan yihiin masaajid ka duldhisno mar hadday qoladaasi nabi muuse waqyigiisii masaajid awliyadii dadki wacanaa laga duldhisay annagana waa ka duldhisaynaa awliyada tan halkaasaa la galay nindaad qaaday xumbe cuskay bay somaalidu tidhaahdaa halkaasaa lala galay shirkigii nusuusta wax looga doono sidaa awgeed ma bannaana shareecada marka ugu horaysa ilaahay wuxuu leeyay waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadan masaajidda ilaahay baa iska leh ilaahay cid ha ku lamaanaynina baryadiisa iyo cibaadadiisa sidaa awgeed ba dadku qaar ba aayadda daliil u qaatay tafsiirka ibnu jariir aabari waa raggii salafka mufasiriinta waa tafsiirka waa asaxu tafsiir waa tafsiir muctamad ah weli waa garanaysaanoo waa raggii alquruun lmufadala addexboqoliyotobankiibuu dhintay ibnu jariir abari quruun mufadala buu ahaa tafsiirka xitaa wuxuu qoray qarnigii saddexaad buu qoray adeqoiyo oangu dhintay waana kitaabka tafaasiirta ugu saxiixsan ibnu jarir abari ibnu kaiir qudhiisa waxaa la yidhaahdaa tafsiirkiisu inta badan wuxuu ka soo qaatay ibnu jariir sidaa awgeed baa culimmada qaar waxayba yidhaahdaan waa mukhtasaru ibnu jariir tafsiirkiisi mukhtasaru abari weeyaan bay dhahaan culimmada qaarkood bal ibnu jariir wuxuu leey tafsiirkiisa aayadda markuu fasirayo su u fasiray bal fiiri wuxuu leeya horta su'aal baa imanaysaoo laisweydiiyo nimankani magaalay ahaayeen mise muslimiin bay ahaayeen masaajidka aan ka duldhisanna yidhi labada qowlba waa jiraan haddii la yidhaha muslimiin bay ahaayeen ka soo qaad ibnu jarir dabari wuxuu leeyahy laa yakhfaa kama qarsoona buu yidhi qof in yaroo caqliya leh kama qarsoona anna qowla qawmin min almuslimiina fi lquruuni almaadiya inahum sayafcaluuna kada laa yucaaridu nusuusa asariixa can nabiyi sal allahu alayhi wasalam wuxuu leeya qof caqli yar xitaa leh kama qarsoona dad muslimiinta ka mid ah oo ummadihii hore ee tegay ka mid ah hadday iyagu sidaa sameeyeen laakiin innaga sharcigeenna kitaabka qur-aanka ee sunnihii nebi maxamed noola yimi calayhi salaatu wasalaam diinteenna aanay rasuulku ay ka sugan tahay nusuus cad nusuus cad oo tilmaamaysa inaan qubuuraha la dhisin inaan qubuuraha masaajid laga dul dhisin tilmaamaysa inaanay ka hor imaanaynin qof kastoo caqlile waa fahmi karaa kaba soo qaad muslimiin bay ahaayeen sidaasay sameeyeen wakhtigii waxay ahaayeen maxaanku dhaha asxaabulkahfi bay ahaayeen laakiin diinteenna ilaahay uu soo dejiyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam axaadiis cadcad baa laga hayaa uu diidayo oo nahyinayo oo nacdalayo qubuuraha in qubado laga duldhiso hal taako wax ka badan qubuurta lama taagi karo in masaajida laga duldhiso haddii qabriga masaajid laga duldhiso waa la eegayaa waxaa la eegayaa goobtan qabrigu ku jira masaajidkuna ka dhisan yahay ma masaajidkaa ku horreeyey mise waxaa ku horreeyey xabaasha hadday sugnaato in masaajidku meeshan ku horreeyey dabeetana xabaasha goor dambe la keenay xabaasha meesha waa laga soo qufayaa xabaalaha muslimiinta lagu aasaya hadday sugnaato in xabaashu meesha ku tiilay dabeetana laga duldhisay masaajidka masaajidkaa la duminaya iskuma geli karaan sababta maxay tahay sababta waxa weeyaan aanay isugu geli karaynin waxaa la yidhahdaa almasjidu lilaxyaa'i waalmaqaabiru lilamwaati wa farqun bayna alaxyaa'i waalamwaat masaajidka yaa iskale seedaba su'aal baa la weyey war masaajid yaa ku cibaadaysta mar asxaabulqubuur baa ku cibaadaysta masaajidka dadka loo aqimee loo adimo ee sufuufta galaa ma asxaabulqubuurka jawaabtu waa maxay waa maya masaajidka dadka noolnool baa loogu talagala dhiman xabaalahana dadka dhintay baa ku jira farqi baana u dhaxeeya dadka dhintay daarahay degan yihiin iyo dadka nool daarahay ku cibaadaystaan masaajidda ilaahay fari baa udhexeeya sidaa awgeed rasuulku axaadii cadcad baa ka sugan waxaa ka mida rasuulku axaadiistiisa alaa falaa tattakhiduu alqubuura masaajida innii anhaakum min daalika war hooy qubuuraha iyo xabaalaha ha ka dhiganina masaajid macaani dhowray keentaa masaajid ha ka dhiganina oo micnaheedu yahay salaada ha la doonanina xabaal salaad laguma tukado salaada ha la doonin intaa tare xabaashan kusoo wardinayaa salaad sunnaha kusoo tukanayaa sax ma aha sax haye waa u ducaysaa lagaa rabaa kuna cibro qaadatid una ducaysid inaad ku wardisid iyo salaada ku tukatid laguma ogola masaajid ha ka duldhisinna way noqonaysaa anigu arrintaa waa idinka reebaya rasuulku salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidka fi saxiixi muslim min xadiii cali bn abi aalib cali bn abi aalib baa wuxuu leeyahay abilhayaaji alasadi waa ninkii booliska cali u sarreeyey ra'iisu shura ayuu cali wuxuu ku yidhi alaa abcauka calaa maa bacanii calayhi rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam warsoo kuuma diro wixii uu ii diray rasuulka hawluu ii diray baan adna diraya maxay tahay hawshaasi anlaa tadaca timhaalan ilaa tammastahu walaa qabran mushrifan ilaa sawaytahu wuxuu leey rsulk sal lay waslam ee cali abi aalib radi allahu rasuulku wuxuu igu yidhi anoo ku leeyahaye allaa tadaca timhaalan inaadan ka tegin taallo meel ka dhisan iyo wax muuqaal oo la qotonshay ilaa tammastahu inaad burburisa mooyaane walaa qabran mushrifan xabaal taagan oo intii taakada ahayd ka badan kor loo soo dhisayna inaadan ka tegin ilaa sawaytahu inaad sinta mooyaane ma ujeedda inaad sinta mooyaane ha ka tegin xadiikii fi saxiixi muslim min xadiii jaabir nahaa rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo oo la dhiso rasuulku waa diiday wa an yuqcada calayhi in lagu dul fadhiisto waa diiday wa an yubnaa calayhi in la dhiso waa diiday salawaat llahi wasalaamu alayh rasuulku waa wixii uu la yimaado wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu mar kale idaa amartukum bimrin faatuu minhu ma staactum waidaa nahaytukum canhu fataniibuu rasuulku leh salawat ullahi wasalaamu alayh sidaa awgeed ma bannaana xabaalaha dushooda in la dhiso in la dhiso ma bannaana waxaad u noqonaysaa tafsiirka adwaaulbayaanka sheekh maxamed amiin ashanqiidi mujalladka saddexaad safxadda mujalladka saddexaad marka uu tafsiirayo suuratulxijri markuu tafsiirayo ayuu wuxuu keenayaa meelaha aanay bannaanayn salaada in lagu tukado sagaal qodob buu tirinayaa masalada halkaasuu kaga niqaashay uu kaga hadlay in maxaanku idhaahdaa meelaha salaada lagu tukanaya sagaal iyo qodob markuu tirinayo halkaasuu keenayaa si fiican baad uga dhargaysaa halkaa u raajic min baabi alfaa'ida rasuulku xadiid kale salawatu llahi waslaam calayh xadiiska caaisha ee saxiix albuhaari muslim labada wuu ku yimid alimaam albuhaari wuxuu ku keenayaa baabu salaati fi lbayca meesha beycadahe maarata kristan ku cibaadaysto muslimna wuxuu ku keenayaa baabu nahyi can binaai lmasaajidi cala alqubuur imaam muslim baa u baabaystayba baabu nahyi can binaai almasaajidi cala alqubuuri waa baab fii saxiix muslimka caaisha waxay tidhi ummu salama radi allahu tacaala ayaa rasuulka waxay u sheegtay kaniisad markii saxaabadu xabasho u hijroodeen ay ku soo aragtay kaniisadda magaceeda waxaa la odhan jira bay tihi maariya maariyaa la odhan jira waa meeshan maryama inagu ka nidhaahno waxay u sheegtay umu salama rasuulka waxay kaniisadda ku aragtay calai isalaatu wasalaam oo sawiro iyo muuqaaladii saarnaa ah. rasuulku wuxuu yidhi ulaa'ika qawmun idaa maata fiihim alcabdu asaalixu aw alrajulu asaalixu banow calaa qabrihi masjidan wasawaruu fiihi tilka suwara ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah kuwaas aad ka sheekaynayso umusalaamoy ee aad leedahay kiniisadoodii sawirraa sursurnaa oo la arkayey oo meesha aad cibaadaysanayeen aad leedahay waa qowm dhaqankoodu yahay haddii qof ka dhinto wanaagsan ama nin wanaagsani ka dhinto qabrigiisay masaajid iyo macbad ka duldhisaan wasawaruu fiihi tilka suwara sawiradaana waa ku dul sameeyaan oo dadkaa meesha ku dhintay ee meesha lagu aasay sawiradoodii bay ka dultaagaan ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allaahi kuwaasi ilaahay intuu abuuray waa kuwa ugu xun buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu kuwa ugu xun kuwa xabaalaha iyo qubuuraha dhisay xadiidka caaisha ee fii saxiixi albukhaari wa muslim ku yaala oo bukhaari muslim laftu isla baabka ay ku sheegayaan ay caaisha waxay leedahay rasuulka markii sakaraatu sakaraatulmowdku qabtay ayaa maro midabkeedu dooga yahay ama akhdar cagaara yahay ayuu rasuulku huwanaa marada marna weyse saarayay marka uu ku yara cabudho oo ama uu maxaanku ku kululaadana wuu iska qaaday wejigu ka faydayay markaasaa rasuulku wuxuu lahaa isagoo saa u sakaraadaya lacnatullaahi cala alyahuudi waannasaara ilaahay nacdashiisu ha ku dhacdo yahuud iyo nasaaro ittaqaduu qubura ambiyaa'ihim masaajida ambiyadoodii xabaalahoodii ayay masaajid ka dhigteen yuxadiru mimaa sanacuu aw yuxadiru maa sanacuu wixii ay sameeyeen ayuu nebigu ka digayaa calayh salaatu wasalaam ayuu nebigu ka digaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh shubhada sagaalaad waxay yidhahdeen owliyadu yaclamuuna alghayba waxa qarsoon ee qaybka ah owliyadu waa ogtahay owliyada waa ku aragtaa waa ku maqlaysaa owliyadu waa qaybkii ilaahay u lahaa sifadaasaa la siiyey ilaahay waa radiyey subxaanahu watacaala fii suurati ali cimraan aayadda qowmaa kaana allahu liyuطlicakum cala alghaybi walaakina allaha yajtabii min rusulihi man yashaau faaaminuu biاllahi warusulihi wain tu'minuu watattaquu falakum ajrun cadiim ilahay wuxuu leey subxaanahu watacaala wmaa kaana alle subxaanahu wa tacaala ma ahaanin liyudlicakum mid idin tusinaya oo idin muujinaya oo idin ogeysiinaya ma aha ilaahay cala alghaybi waxa qarsoon idinkoo dhan laydin tusi maayo oo laydin sheegi maayo waxa qaybkiiy qarsoon biri waxa dhici doona saadana wixii dhici doona waxaasoo dhan waxa hadda dhici doona waxa soo socda aakhira wax horeeya wax laydiin sheegaya ma aha walaakina allaha yajtabi laakiin alla wuxuu doortaa min rusulihi rusushiisa qaarkood man yashaau cidduu doono ayuu doortaa fa aaminuu billaah war qaybkan iyo waxaan hadabagelina jooga ilaahay baa waxa qarsoon og ilaahay rumeeya iimaan baa laydinka doone la imaada iimaanka wa rusulihi alle rusushiisa rumeeya wa in tu'minuu haddaa alla rumaysaan oo iimaankiinna hagaajisaan oo watattaquu alle ka cabsataan falakum waxaa leedihiin ajrun abaalgud cadiimun weyn waana janno baad waxa kale ku mashquulina waxa ilaahay gaarka u leeyahay ka hadha fii suurati aljin aayadda lix iyo labaatanaad ilaa toddobiyo labaatanaad caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuulin allah waa tuliyey subxana ilahay huwa caalimu lghayb ay huwa caalimu lghaybi weeye alle subxaanahu wa tacaala wixiisa cilmiga qaybka ee qarsoon waxaa maqanee qarsoon ogaalkooda cidna uma muujiya alle subxaana wa tacala ciduu isagoo ka raali noqday rasuula ah mooyaane shubhada tobnaad waxay yidhaahdeen awliyadu ciddii haddii loo qayshado oo sheekh hebelow la yidhaahdo awliya ilaaheeyey haddii la yidhaahdo sheekh fulaanow waa ku maqlaysaa waa ku ajiibaysaa oo dadkii waxay leeyihiin maxaan ku idhahdaa waa ku ajiibaysaa ilahay waa ka jawaabay ina aladiina tadcuuna min duuni illaah cibaadun amhaalukum fadcuuhum lakum in kuntum saadiqiina waa suura lacraaf ina aladiina waxa tadcuuna aa caabudaysaan u yeedhanaysaan min duuni illaahi alla sukadi cibaadun amhaalukum waa addoommo idinko kale ah saa u jiranaysaan bay u jiranayaan saa u gaajoonaysaan bay u gaajoonayaan saa u dhimanaysaan bay u dhimanayaan saa u gaboobaysaan bay u gaboobayaan saa wax ugu u baahantihin u baahan yihiin waxba gacan kuma haystaan waa idin la mid oo waa addoommadaas idinka oo kale ah weeye waxba gacanta kuma hayaan baa ilahay leey subxaanahu wa tacaala ee markaas alla wuxuu leeyahy fadcuuhum falyastajiibuu lakum bal u yeedha haydin ajiibeene haddaad maxaankuya run sheegaysaan baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala shubhada kooytanaad waxay yidhaahdeen qofka owliyada caabuda ee ku xidhnaada ee waxweyddiista ee ku dadaala ee qaadhaankooda bixiya ee xuskooda ilaaliya aakhira waa u shafeeco qaadayaan oo shafeeco qaadayaan ilahay waa jawaab wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah waxay caabudayaan ilaahay sokadii subxaanahu wa tacaala waxaan waxba tarayn haddaanay caabudin oo waxba aan anfacayn hadday caabudaan markaasay odhanayaan kuwa kan waxaannu ugu lifaaqannahay oo ugu dheggannahay ilaahay agtii bay berrito noo shafeeco qaadayaan iyagaa na soo jiidaya oo sida dawlaska ceelka biyaha laga dhaamiyo waana soo tuurayaano jannadaynugu ridayaan buuqa aakhiro iyo dhibaatada taagan iyo kulaylka iyo qoraxda iyo rafaadka isba arki maynaba ninkaan sheekh lahaynbaa maxaanku idhaahdaa hawshiisu adag tahay annaga sheekh iyagaan soo dhufanaya dalaq jannadaanba ku jirnaaba ma kalluun la dabayaa ma biyo la soo dhaaminayaa waxaasi wax jira ma aha waxaasi waa wax caqiidada xumaynaya waxaasi waa wax diinta xumaynaya waa wax ilaahay lagaga fogaanaya subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum kuwa caynka qaabkoodu yahay oo aan ilaahay sokadii dhib iyo dheef midna haynin baa la daba socda markaasay odhanayaan ilahay agtii bay noo gargaarayaan ilahay waa u jawaabi am ittakhaduu min duni illaahi shufacaa qul awalow kaanuu laa yamlikuuna shayan walaa yacqiluuna qul lilaahi shafaacatu jamiica lahu mulku samaawaati waalardi uma ilayhi turjacuuna ilahi wuxuu leey subxaanahu watacaala ma waxay samaysteen ilaahay sukadiisa kuwa erga ah oo ergaqaadayaal ah miyay samaysteen samaysteenoo calan saarteen iyagu qul waxaad tidhaahdaa awalow kaanuu laa yamlikuuna shay-an war kuwan idinku aad calmateen ead calan saarateen ee aad qondaysateen ee qorshaysateen had leedihiin ergay alle agti nooga yihiin dhibaatadayna dhaafinayaan jannadayna gelinayaan siraadkay durdura nagu marinayaan xisaabtay naga tallaabinayaan jannay nagu hubsanayaan waana soo jiidayaan aad leedihiin war waxaad ka warantaan haddaanay waxbaba gacan ku hayn ka warrama haddaanay waxba gacanta ku haynba bal ka warrama xaalku muxuu noqonaya nin waalan meeshii maana koobiya la odhan jiray soomaaliya sijinulmajnuunka waa waxaa jirta muqdisho ku taallay marka qofku markuu ladnaado oo waa ladnahay u yidhaahdo waa la tijaabin jiray bannaanka waxaa yaalla foosto labada afba ka daloosha iyo foosto caadiya tanaa la buuxinayaa weelna waa loo dhiibayaa waxaa la leeyahay marlamante haa dadkii qaraabadiisana waa joogaan foostadan dhaamiyo tan kushu biyaha ku jira ka dhur waa dhuraya marka hadduu ninkii maskaxiyan fayoobayn haye maxaa kuu haray waa dhowdahe buu leeyahy ku shubaana guntay ka socdaan biyihii hadduu nin caafimaad qaba yahayna markiiba waa dolooshaabuu odhanaya nimankani waa wax gunta ka daloola waxoodaba ilaahay wuxuu leeyahay qul awalow kaanuu laa yamlikuuna shayan walaa yacqiluun haddaanay waxbaba gacanta ku hayn kuwan aad leedihiin iyagaana soo gacan qabanaya waryaaday haddaanay gacantaba waxba ku hayn maxay idinku biiriyaan laba qaawani isma qaaday soomaalidu tidhahda faaqidu shay laa yucii muxuu idinku biirin karaa haddaaday idinba ogaynna ka waran haddaa idinku calmateenoo calaamasaarateen oo sheekhaasuu nin ilaahay yaqaano horay u dhintay ahaa aanuba ku ogayn oo ku aqoonin oo kula soconna oo cidla aad ka xiiqaysa adigu oo aakhiraada ee adduunka ay ku baabaay bal taa ka warrama baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa lafcad bay ku hayaan war ma hayaane lilaahi ashafaacatu jamiican erga oo dhan ilaahay baa iskale qof aanu ilaahay u idmin ma erga qaadi karo qof aan alle subxaana wa tacaala raalli ka ahaynna looma erga qaadi karo sidaa ku dheh waayo samadan ad arkayso iyo dhulkan ilaahay baa iska leh alle xaggiisaana loo noqonaya subxaana wa tacaala shubahaadkooda nabiyullaahi muxamed oo ah furaha jannada qofka ugu horeeya la siinaya furanaya ayaa markay ummaddu ku soo ururto oo nebi walba laga yimaado oo cudur daarto ayaa wuxuu odhanayaa anaa laha anaa maanta iska leh markiiba rasuulku intuu bilaabo erga bilaabi maayo intuu tago oo carshiga hoostiisa ku sujuudo ayuu ilaahay baryayaa cabbaar buu sujuudsanaanayaa ilaahay baa garanaya muddadu intay tahay markaasaa rasuulku wuxuu leeyahy salawaat ullahi wasalam xadidka fi saxix buhaari min xadiidi abi saciid alkhudri iyo bahureyreba rasulku wuxuu leey sal lla aley wasalam ilaahay wuxuu ii furayaa duco aanan weligay ku ducaysan ammaan aanan weligay hore u aqoonin mahadnaq aanan horay u aqoonin baa ilaahay mar qura ii furaya markaasaan wadaya markuu muddo wado baalo yaa muxamed irfac ra'sak kor u qaad madaxaaga wasal tucطaa washfac tushafac muxamedo kor u qaad madaxa waxaad doonta weydiiso waa lagu siinayaa erga qaad ergadaada waa la aqbalaya nabiyulaahi muxamed baa idin ilaahay weydiisanaya qof kale xaggee jooga marka qof kalea jooga yani waxa weeye waa adagtahay arrintaasi waa wax caqiidada xumayn karaya micnaheedu ma aha nebiga mooye cid kale ma shafeeco qaadiso saalixiinta iyo awliyada iyo mujaahidiinta iyo malaa'igta iyo rususha iyo ambiyada iyo allahba waa shafeeco qaadaya laakiin shafeecadu waa ti sharcigu sugay ee ilaahay fasaxay cidda loo qaadayna raali alle ka yahay taa weeyaan waxaa ah shubhada u dambaysa waxay yidhaahdeen awliyada iyo saalixiintu iyagaa gacanta ku haya dhibka qaadistiisa iyo dheefta soo jiidideeda ilahay waa u jawaabay qul idcuu aladiina zacamtum min duni illaahi falaa ymlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila allah wuxuu leeya u yeedha kuwan aad sheeganaysaan ilaahay sokadii inay wax idiin qaban karaan bal u yeedha falaa ymlikuuna ma milkiyaan oo ma hantaan kashfa duri dhib faydidii iyo qaadistii cankum xaggiinna gaajo hadday idin hayso idinkama qaadi karaan haddii xanuun idin hayo caafimaad idinma siin karaan hadday abaar idin hayso roob idiima keeni karaan hadday colaad idin hayso nabadgelyo idiima keeni karaan waxay gacanta idinku hayaan oo dhibahoo idinka qaadiwaxay gacanta ku haystaan oo dhibahoo idinka qaadi karaan ma jirto dhib idinkama qaadi karaan dhib idin haystana allah wuxuu leeya dhibkana idinkama xawili karaan oo intay idinka qaadaan cid kale ma saari karaan idinkamana qaadi karaan asal mar kale alla wuxuu le dalikum rabbukum lahu lmulku wladiina tadcuuna min duunihi maa ymlikuuna min qimiir alle subxaana wa tacaala allah waxaa laga soo sheekiinaa laga soo sheekaya alla wey rabbigiin wey mulkiga isagaa iskale ilahay sukadii waxaad caabudaysaan qitmiir ma awoodaan lafta timirta marka timirta aad cunto lafteeda cabaar muudsato xuub yarbaa dusha ka saaran xuubka laftimireedda xitaa ma awoodaan baa ilaahay leeyay sidaa awgeed guntiya gebagabadii cibaadada dadka awliyada saalixiinta la bariyo oo la caabudo waa dhaqankii mushrikiinta quraanku markuu soo digayay joogay muslimiintana ku soo duxay qaarkood oo caqiidadooda waxyeeleeyey qur-aanka aayaadkaynu sheegaynay bay ka mid tahay ilaahayna waa ka warramay qul innii nuhiitu an acbuda aladiina tadcuuna min duuni illaah qul la attabicu ahwaa'akum qad dalaltu idan wama ana min almuhtadiin fi suurat alancaam وفي سورة شورى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله ويا مفهم سليمان فهمنا ويا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي اللقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا khalisatan liwajhika alkariim uma ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu insha allah waxaan isku dayi doonnaa caawa oo bisha rajab ay tahay toddoba-iyo toban oo habeen jumco ah iyo taariikhda hijrigu ay tahay waxaan isku dayi doonnaa muxaadaro hadda ka hor aynu ka hadalnay oo ciwaankeedu ahaa altawxiidu awala muxaadaradaas oo muddo hadda xoogaa ah laga joogo oo tawxiidka iyo muhiimadda uu leeyahay iyo ilaahay qofka mu'minka inuu ku xidhnaado shirkiga iska ilaaliyo waxyaabo dadku markaa xilliga aad u taagnaa iyadoo markaa muxaadaradu si gaara u taabanaysa insha allahu muxaadaradan waa qaybtii labaad waxaynu kaga hadli doonnaa dhowr iyo toban shubho sagaal iyo toban shubho oo aan waxaan daliil daliilahayn ah oo dadka mushrikiinta ah ee qur-aanku uu sheegay ee gaalada ah ay xujaysteen cibaado xumadooda shirkigooda ay u daliishadeen iyo sida ilaahay u radiyey subxaanahu wa tacaala sagaal iyo toban shubho iyo jawaabahood oo tawxiidka ku saabsan bacaawa kelmaddeennu ku saabsantay insha allahu tacaala waxaan isku dayayaa hadalkayga inta badan inuu u badnaado boqolkiiba sagaashan aayaadka qur-aanka ah ee suwarka kala duwan ee ajsaada qur-aanka ku jira <clears throat> ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi suuratu lancaam aayadda waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaahay wuu idiin kala soocay oo waa idiin faahfaahiyo waan idiin kala dhigay wuxuu idinka xarimay inta wax laydinka xarimay ama caqiide ku saabsan ama dhaqanka iyo mucaamalaadka ku saabsan ama akhlaaqda ku saabsan lagama aamusin waa la faahfaahiyey waa la qeexay waa la kala dhigdhigay si loo fahmo oo looga dheeraado shirkigu wuxuu ka mid yahay mimaa xarama allah ilaahay wuxuu xarimay buu shirkigu ka mid yahay fii suurati alancaam lafteeda aayadda ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shaya dadkii baa lala hadlaya kaalaya baa bal dhagaha iyo maskaxda indhaha fura bal aan idinku dul akhriyo ilaahay wuxuu idinka xarimay subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu dushiinna ka xarimay muxuu yahay waxaas anlaa tushrikuu bihi shay-an inaydinaan ilaahay shirki u samayn bimacnaa alla aydan wax ku lamaanayn ilaahay inaan wax lagu lamaanayn haddii baryo ay tahay hadday cibaadada noocanwaacdeeda kala duwan ay tahay sidaa awgeed shirkiga ilaahay uu ka digayo ayaa waxaa ku dhacay dad muslimiina qaarkood sababtay ugu dhaceenna waxa weeye waa liljahli aqoon la'aan jahli jira awgeed oo aanay diintii aqoon u lahayn oo qur'aankii aanay garanaynin oo micnihiisii aanay garanaynin oo axaadiistii rasuulka wax badan aanay ka garanaynin jahliga awgii wuxuu sababay in badan oo muslimiinta ka mid ah oo cibaado iyo khayr doonaya inay shirkiga ku dhacaan oo arrintaasi khatar weyn runtii iimaankooda ku keeni karta aakhiradooda iyo adduunkoodana looga baqi karayo sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala fii suurati alacraaf aayadda ilaa aayadda ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra faatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum qaaluu yaa muusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala inakum qowmun tajhaluun ina haa'ulaa'i mutabbarun maa hum fiih wabaatilun maa kaanuu yacmaluun qaala ahayra allaahi abgiikum ilaahan wa huwa fadalakum cala alcaalamiin ilahay wuxuu ka warramaya subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muusa qowmkiisii dadkii safwada ahaa ee saafida ahaa ee fircoon markii la halaagay iyagiina la samata samatabixiyey oo baddii laga tallaabiyey ba alla ka warramaya wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra ree bani israa'iil waxaanu ka tallaabinay badii waa baxru axmar qowlka raajixa mufasiriinta waa kanaalu suways kanaalu suwayskaasaan ka tallaabinay fa aatow calaa qowmin waxay soo mareen qolo markii baddii laga tallaabiyey fircoonna baddii ku haftay qolay soo mareen yackufuuna calaa asnaamin lahum kuwaasoo dul kududa oo dul fafadhiya asnaam ay leeyihiin haddaa waxaa lagu halaagay fircown iyo qowmkiisii gaalnimo markay soo mareen bay muuse waxay ku yidheen yaa muusa jcal lanaa ilaahan muusow cidaannu caabudno noo samee kamaa lahum aaliha sida kuwanba ay ilaahyo u haystaan u dulfadhiyaan annagana waxaan rabnaa ilaahyo noo samee aan dul farfadhiisanno waa jahliga meesha jira qaala innakum qawmun tajhaluun war waxaa tihiin dad wax makas ah oo caqli yar oo aqoon yar oo waxaan ku idhaahdaa jaahiliina baa tihiin inna haaulaa'i mutabarun maa hum fiih kuwani waa la halaagayaa waxaana lagu halaagayaa waxa ay ku dhex jiraan oo baatil ah oo shirki ah wa baailu maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayaanna waa baatil waxba kama jiraan weeye iyaguna waa kuwa la halaagayo markaasuu muuse markuu jawaabtii siiyey toosula hadlo wuxuu yidhi qaala aayr allahi abghiikum ilaaha aayr allaahi alla kayrkii war ilaahay ma cidaan ahayn ayaan idinka doonaa ilaaha idinka dhiga abghiikum ilaahan alle cidaan ahayn miyaan ilaahay aad caabudaan idinka dhiga wa huwa fadalakum cala alcaalamiin iyadoo xaaladaasi ilaahay uu idinka sarraysiiyey wakhtigan aad nooshihiin ummadda joogta zamankan aad idinku ka sarraysaan miyaan idin raadiya waxaas arrintaasi waa waxay dooneen xitaa rasuulka wakhtigiisii calayhi salaatu wasalaam markii rasuulku u baxay ghaswatu xunayn uu rasuulku ahay sal lay wasalam raggii meesha marayay ee faraha badnaa rasuulka dhowr kun baa ka soo raacay magaalada maka oo muslimiintii markaa soo muslimay ah oo maalmo kooban diinta ku jirayba ayaa meesha maraya markaasaa rasuulku xadiidka abi waaqid allayi axmed iyo abaraani bay soo saareen ayaa wuxuu le abi waaqid allayi kharajnaa maca rasuuli lahi sal allahu aleh wasalam ilaa xunaynin wa naxnu xudaaau cahdin bikufrin rasuulkaanu raacnay xunayn baanu u baxnay annagoo markaa soo muslimnay oo wakhtiga yagii gaalnimo aan ka soo galnay uu dhow yahay hadda soo islaamnay walilmushrikiina sidratun yackufuuna cindaha mushrikiintu waxay lahaayeen geed gob ah oo ay ag fadhiistaan wayanuutuuna biha aslixatahum hubkoodana ay surtaanoo ay ka barakaystaan markay duulaanay wax u kacayaan ayay seefaha iyo waxa gaashaanka iyo sursuri jireen yuqaalu laha daatu anwaatin geedkaasoo la yidhaahdo geeddii sidelay la odhan jiray oo sidooyinka iyo dhigaha seefaha galkooda iyo gaashaamada la sursuri jiray iyadoo laga barakaysanayo marka duulaamo ay u socdaan qaala famararnaa bisadrati geeddii baannu soo marnay faqulnaa yaa rasuula allaahi ijcal lanaa daata anwaatin rasuulka ilaahayow geedaanu wax suranno noo samee kamaa lahum daatu anwaatin sida iyaguba geed ay wax surtaanoo barakaystaan u leeyihiin rasuulku muxuu yidhi salawatulahi wasalam allaahu akbar suu arrinta la baa weyn innaha sunan waxaaad ku hadlaysaan waa wadooyinkii hore ummaduhu ku rogmadeen qultum wladii nafsii biyadihi kamaa qaalat banuu israa'iila allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee sidii reer banu israa'iil wixii ay tidhi baa tidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala innakum qawmun tajhaluun nabiyulahi muuse u jawaabay latarkabunna sanana man kaana qablakum rawahu axmed watabaraani waxaad raacaysaan dadkii idinka horreeyey waddooyinkoodaad raacaysaan sidaa awgeed muslimiinta in badanoo ka mida ah shirkiga ay ku dhacayaan jahli baa keena aqoon darro diintooda ka haysata iyo khayr iyo cibaada jaceel aan aqoon ku salaysnayn waa waxa sababa qofku in caqiidadu ka xumaato waa waxa sababa qofku inuu shirki ku dhaco waa waxa sababa qofku inuu iimaankiisii buro khatar u geli karo sidaa awgeed shirkiga alla subxaanahu wa tacaala loo sameeyey ee ilaahay cibaadadiisii cid kale lagu lamaaneeyey waa makhluuqan makhluuq ilaahay lagu lamaanaynayo oo wuxuu ilaahay abuurtay ah oo markaa la baryo loo yeedhanayo qofka alla cid aan u yeedha oo weydiista ilaahay wuxuu awoodo mooyaane cid kaleba aanay awoodin qofkaasi ilaahay shirkibuu u sameeyey qofku waxa aad awoodu waa weydiisan kartaa oo aadna awoodi kara ujeeda waa weydiisan kartaa wareebelo waa gaajaysna qadaysii waa kabalaahay kaba ii iibi waa maryalaahay marya iigad gaariga noolka iga bixi qadada iga bixi qofku wuxuu awoodo walow baryada bani aadamka laga fiican yahay haddana waad odhan kartaa qof waa wuxuu awoodo laakiin caafimaad iyo ubad iyo magangeliyo iyo baryo iyo baraka iyo khayr laysa siiyo allahun baa bixin ilaahay wuxuu leeyahy qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axadan suuratuljinni aayadda labaatanaad waxaa tidhaahdaa rasuulkii suubanaayow innamaa adcuu xasri baa la geliy luqa ahaan waxa uun anigu aan baryayaa oo caabudaya oo u yeedhanaya rabbii rabbigay bas ah walaa ushriku bihi axadan ilaahay subxaanahu wa tacaala la wadaajin maayo ku lamaanayn maayo cibaadada uu gaarka u leeyahay cidna alle subxaanahu wa tacaala mar kale wuxuu leeyahay suuratuljinni lafteeda aayadda saddeediyo tobnaad falaa tadcuu maca allaahi axadan war ilaahay cidna la baryina ilaahay keligii barya ilaahayo owliyada ha odhanina ilaahayo rasuulkiiso ha dhihina ilaahayo malaa'igtow ha dhihina ilaahayo rusushiiso se ha odhanina ilaahayow dheh alaysa allaahu bikaafin cabda alle addoonkiisa miyaanu ku fullay ilaahay cadaab buu ugu hanjabay qur-aanka kariimkaa fii suurati shucaraa wa fii suurati almu'minuun cadaab daran buu ugu hanjabay cid isaga aan ahayn ciddii barida falaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara fatakuuna min almucadabiin walufiirsaayaddaas iska jir baa lagu leeyahay alle cid aan ahayn ha baryin ilaahay cid ha ku lamaanayn haddaad sidaa samayso markaa waxaad ahaanaysaa oo aad noqotaa markaa kuwa la cadaabayo baad ka mid noqonaysaa fii suurati shucaraa aayadda ah wa fii suurati lmu'minuun aayadda boqoltoddobiyo toddobaad toddobiyo tobnaad waman yadcu maca allaahi ilaahan aakhara qofka ilaahay cid kale uu ku lamaanaynayo oo uu markaa wax cibaada mutaysta ka dhigayo ku lamaaneeya laa burhaana lahu wax xujaana aanay arrintaas ugu sugnayn bihi kaa ilaaha uu caabudayo fa innamaa xisaabuhu cinda rabbi kiis weyn buu ku jiraa kaasi kiisaan sahlanayn ayuu galay xisaabtiisu alle agtii bay taallaa haddaannu ifka kaga soo noqon waxa ka qabsada wuu ka shallaayi doonaa innahu laa yuflixu lkaafiruun arrintu waxa weeye gaalo ma liibaanayso hadduu qofku gaalnimo ku dhinto liibaan waa uga dhammaatay ilaahay agtii subxaanahu wa tacaala baryada la baryayo dadka qubuuraha ku jira ee caafimaad la weydiisanaya awliyada iyo saalixiinta caafimaad la weydiisanayo ama jiman loo qaylinayo la baryo wax la weydiisanayo ama xabaalihii iyo qubuurihii inta la tago wax lagu gowrgowracayo ama roob la weydiisanayo ama nabadgelyo ama caafimaad ama barwaaqe ama ubad la weydiisanayo shirkigay ka midta allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waaladiina yadcuuna min duuni illaahi laa yakhluquuna shayan wa hum yukhlaquun amwaatun hayru axyaa'in wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun bal aayadda ajaa'ibkeeda fiir fi suurati naxl abaatan ilaa koob iyo abaatan allah wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala waaladiina yadcuuna min duuni illaah kuwa caabudayoo baryaya ilaahay sokadii waxa ay baryayaan ilaahay sokadii oo alla ay daba wadaan laa yakhluquuna shayan ma abuuri karaan waxba wax ay abuuri karaan ma jirto awliyada saalixiinta nebiyada rususha jinka insiga malaa'igta waxay abuuri karaan ma jirto waxba ma abuuri karaan wa hum yukhlaquuna iyagaa la abuuray iyagaa makhluuq la abuuray ah waxba ma abuuri karaan kuwaad baryaysaan amwaatun ay hum iyagu amwaatun kuwa dhintay weeye oo xabaalay ku jira hayru axyaa'in kuwa nool hayrkood weeye maba noola wamaa yashcuruuna mana oga ayaana yubcauuna maalinta la soo saari doono kan xabaasha ku jira ee aad wax baryayso isaguba ma oga goormaa qiyaama dhici doonaa ee lagu soo saari doonaa muxuu war ma hayaba muxuu wax ku siiyaa muxuu wax kaa celiyaa muxuu wax kuu qabtaa warkaa isagoo ma hayo wa fii suurati alacraaf aayadda ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi cibaadun amhaalukum cajiib halkanna waxaa la soo yidhi markii dhoweyd wax ma abuuri karaan iyagaa la abuuray waa mayd xabaala ku jira maba noola halkanna waxaa lagu leeyahay ina aladiina tadcuuna min duuni illaah ilaahay sukadii waxaanaad caabudaysaan ee aad baryaysaan cibaadun waa addoommo amhaalukum idinka idinka mida war addoon kula mida muxuu kugu biirin karaa kuma dili karo kuma noolayn karo caafimaad kuma siin karo xanuun kaama qaadi karo ubad kuma siin karo horumar kuma gaarsiin karo maal kuma siin karo ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa waa cibaadun amhaalukum addoommo baahanayaal ah oo ilaah u baahan sidiinna oo kale weeye waxba kuguma biirin karaan idinkaa jahada iyo caqiidadu idinka luusantah fadcuu balbarya falyastajiibuu lakum ay falyajiibuu lakum bal haydin ajiibeene barya balbarya balweydiista bal haydin ajiibeene waxweydiista in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan baa ilah leey subxaana wa tacaala waa fi suurat alcaraaf laakiin allah subxaanahu wa tacaala fii suurati haafir oo kale wuxuu alle tilmaamay fiiriba dalikum biannahu ida duciya allahu waxdah kafartum wain yushrak bihi tu'minuu falxukmu lilahi alcaliyi alkabiir allah wuxuu leeyay wa tacaala dalikum cadaabkiinaas suuradda xagga hore ku xidhanta aayaddiis biannahu sababtu waxa weeye laydinku cadaabay idaa duciya allaahu waxdah ilaahay keligii marka loo yeedho oo keligii loo qayshado la caabudo loo dhawaaqo kafartum waa gaaloobaysaan ma ogolidiin maxaa ilaahay awliyada loo kala qaadayaabaa leedihi wain yushrak haddii alle subxaana wa tacaala wax lala wadaajiyo bihi isaga tu'minuu waa rumaynaysaa falxukmu lilaahi alcaliyi alkabiir xukunka iyo guddoonka allaha sarreeye ee weyn baa iska leh awgeed intaa muqadimo ahaan markaynu u sheegno ama hordhac waxaa jira wadooyin shareecadu ay diiday oo shubuhaad ah oo mushrikiintu iyo kuwa ilaahay cibaadadiisa wax ku lamaanayn jiray gaaladee qur-aanku sheegay ama wakhti kastaba joogaba in ilaahay hayrkiina baryaya allah uu ku eedeeyey shubhada koowaad waxaa weeye zacamuu bianna hayra allahi yastajiibu liman dacaa waxay sheegteen alla cidaan ahay subxaanahu wa tacaala haddii loo yeedho inuu ajiibayo rususha jimanka awliyada saalixiinta qubuuraha ku jirta haddii loo qayshado waa ku maqlayaan ilaahay waa radiyey subxaana wa tacaala fii suurati racd lahu dacwat lxaqi waaladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bishayin ilaa ka baasidi kafayhi ila almaa liyabluga faahu wamaa huwa bibaaligih wmaa ducaau lkaafiriina ila fi alaal miaalka ajaa'ibka fiiri ilahay wuxuu leey subxaana lahu dacwat lxaqi ay lilaahi dacwat lxaqi ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala yeedhmada xaqa ah ilaahay baa iskale tawxiidka cibaadada khaaliska ah maxaan ku idhaahdaa dikriga waxyaabaha cibaadada iyo dacwadda iyo khayrka ilaahay baa iskale yeedhmadaa xaqa ah wa idaafatu lmawsuuf bisifatihi markaas alle wuxuu leeyahay lahu dacwat lxaqi ay lilaahi dacwat lxaq yeedhmada xaqa ilaahay baa iskale wladiina yadcuuna min duunihi waxa ay baryayaan ilaahay sokadii la yastajiibuuna lahum bishayin waxbaba kama ajiibayaan ajiibi maayaan wax ay ka ajiibayaan ma ilaa ka baaidi kafayhi ila almaa ilaa kastijaabati baasidi kafayhi yacnii waxau ilaa ajiibid maxaanku dhaa kii gacantiisa fidiyey oo biyo u taagay oo kale si uu biyaha afkiisa u gaadhsiiyo mana gaadhsiin karo waxay la mid tahay yani wajhu shabahu waa xagga istijaaba oo ceel biya ku jiraan dul oo aan oo ceylku deynama iyo qasabadi aanay ku xidhnayn biyo inuu cabbana raba ceelki intuu iskor taagay gacmahana sidaa yidhi biyihiiyow soo orda aydin cabbe intay biyuhu tulluqluq yidhaahdaan gacanta soo fuula miyuu cabbayaa waa maya waxaan aad baryaysaan waa saasoo kale ilaahay sokadii ah waa nin haraadanoo intuu ceel dul yimi gacmaha dul taago yidhi biyow soo orda aan idin cabbe intay biyuhu soo duulaanoo gacmaha raacaan miy afka waa maya yani sidaanay taasi suuragal u ahayn waxaa la yidhahdaa maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil waxaan suuragal ahayn wixii lagu xidho suuragalma iyaguna waxa wey suuragal noqon maayo maala ninba hadda wuxuu ku yidhi waxaad ku tiri hebeloo lacag boqol doolar isii markaasuu boqol doolar waa ku siinayaa sida shimbiraha markaa u duusho shimbir baate ma duuli karta sida aana garbaha tiraadid ma duuli karta haddaad marka inuu boqol ku siiyo kuma talagelin dee waxaan suuragal ahayn buu ku xidhay soo suuragalaynbu allah subxana wataala marka kaasuu la mid yahay buu alla yidhi wamaa huwa bibaaliqi afkiisa ma gaadhsiin karo wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal gaalada baryadoodu ilaahay hayrkii ay baryayaan waxaan baadinimo iyo habow ahayn ma aha baa ilahay leeyi subxaanah watacaala waaya allah fii suurati acraaf aayadda wuxuu leeyahy ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun waata aydan soo marayn hadda fastajiibuu fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin wa fii suurati alaxqaaf aayadda shanaad allah wuxuu leeyay waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim haafiluun yaa ka lumid badan yaa ka habawsan oo ka ambad badan oo ka lumid badan miman yadcuuna min duuni illaah kuwa baryaya ilaahay sukadihi cid kale muxuu baryayaa man laa yastajiibu lahu midaan ajiibayn ilaa yowmi wa hum can ducaa'ihim haafiluun baryada ay baryayaanna waaba moog yihiin oo waa halmaansiyiin warba uma hayaanba isna wuu dul fadhiyaayo sheekh hebelow owliya ilaahaye gargaar karaamadin hala arkaay bule qaylanaya isna hooy dhihi maayo mar qura waa ajiibi maayo bal iskaba dhaafe waxaanu daldalayo kan xabaasha dul fadhiya ama u yeedhanaya u leeyahay saalixiin baryaya meeshuu ilaahay baryi lahaa waxa weeyaan cidda uu baryayo maba oga baryadiisa xog iyo xaalba uma hayaan baa ilahay leeyay subxana wa tacaala waa shubhada koowaad ee qur-aanku ashubhatu aaniya shubhada labaad waxaa weeye zacamuu bianna hayra allahi yamliku shayan liman dacaahu waxay sheegteen mushrikiintu ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddaan ahayn haddii la baryo wixii in ay wax gacanta ku haystaan oo samada maamulkeeda wax ku leeyihiin oo arlada maamulkeeda wax ku leeyihiin oo roobka keenistiisa wax ku leeyihiin oo caruurta hooyooyinku riximka iyo caloosha ku qaadayaan ay wax ku leeyihiin oo caruurta dhalanaysa wax ku leeyihiin waxaa in ay kuwa ilaahay sukadii la baryayo inay waxa haystaan bay u qabaan ma taas ma aha ilaahay baa gacanta ku haysta wax kasta markaasaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala iyagoo ictiqaadkooda uu radinayo qul idcu ladiina zacamtum min duuni illaahi laa yamlikuuna mihqaala daratin fi lsamaawaati walaa fi lard wmaa lahum fiihima min shirkin wmaa lahu minhum min ahiirin fi suurati aayadda abaaaad ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala qul idcu ladiina bal u kuwan aad sheegateen ee aad ku andacoonaysaan inay ilaahya yihiin min duuni illahi ilahay sukadi laa yamlikuuna mihqaala daratin xabad qudhaanjo ah xabad ciid ah saxar yar wax la eg ma milkiyaanoo kuma laha fi samaawaati samaawaadka iyo cirarka toddobada ah walaa fil ardi dhulkana kuma leh wamaa lahum xalkaa milkigiiyo lahanshi waa loo diiday koow milki waa la diiday iyo lahaansho wax gaara ay leeyihiin samana wax kuma laha dhulna wax kuma laha wax kaloo iman karaala saaro waxaa layidhi wamaa lahum uma sugnaa oo ma leh fiihimaa samada iyo arlada dhexdooda kuma laha min shirkin wax wadaag ah ilaahay waxay la wadaagaan ma jirto waa qodobkii labaad wamaa lahu minhum min dahiir allah subxaanah wa tacaalana uma sugnaanin kuwaa xaggooda mid u kaalmeeya uma kaalmeeyaan ilaahay oo ilaahay wax lama wadaagaan oo waxba kuma leh samadii arlada saddexdaa bannaanka loo tuuray maxaa soo hari kara ergo ergaa soo hari karta waxaa hebel ma laha oo isagu shaqo kuma leh cidna lama wadaago cidna kuma cidda iskalena gacan iyo kaalmo kuma siiyo waxaa furani muxuu yahay marka ergaa ka furante ergana male baa ilah yidhi subxaana watacaala qul idcu ladiina zacamtum min duuni illaahi falaa ymlikuuna kashfa aduri cankum walaa taxwiila fi suurati isra aayadda kontan iyo qul idcu ladiina u yeedha aladiina kuwa aad sheegateen inay ilaahya yihiin min duunihi alla sukadayda annahum aaliha kuwaad sheegateen u falaa yamlikuuna ma hanan karaan oo ma milkin karaan oo ma hantaan kashfa durri dhib faydiddii cankum xaggiinna gaajo idinkama qaadi karaan roob idiinma keeni karaan caruur idinma siin karaan xanuun idinkama ilaalin karaan caafimaad idinma keeni karaan shaqola'aanta idinkama dulqaadi karaan sixirkaoo idinku kacay sixirka idiinma dejin karaan fitan idinkama ilaalin karaan cabsi idinkama badbaadin karaan dhibaato idin haysata idinkama qaadi karaan walaa taxwiila idinkamana wareejin karaan intay idinka idinka qaadaan cid kale ma saari karaan ma wareejin karaan oo abaar hadda meeshan taagan waxa xabaalaha ku jira laba intay qaadaan roob intay keenaan abaarta cid kale ma saari karaan wareejinna shaqa kuma leh waxay gacanta ku hayaan ma jirto wa fii suurati faatir aayadda saddex iyo tobnaad dalikum allahu rabbukum lahu lmulku waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir sida loo gooye usuushii iyo asalka shirkiga laga jaraya allah wuxuu leey subxaana wa tacaala dalikum kiinaas la soo sheegay alladii facala dalik waxaa la soo sheegay aayaddu aayadda horay ku xidhan tahay allihii sameeyey ila aayadda waxay yuuliju leyla fi nahaari wa yuuliju nahaara fi leyli wasahara baa la yiri habeenka iyo maalinta iyo qaabkay u shaqaynayaan iyo barwaaqooda waxa la sakhiray iyo qoraxda iyo dayaxa iyo waxyaabaha qaabkay u socdaan iyo inay isku habaysan yihiin marka laga soo sheekeeyey baa ilaahay wuxuu yidhi dalikum ullah soo sheegay waxaasaa isugu qoofalay ee saa u habeeyey allaahu waa alle rabbukum waa rabbigiin lahu lmulku mulkiga iyo lahaanshaha isagaa iskale cidii wax lama wadaagto waaladiina tadcuuna min duunihi ilaahay sokadii waxaan aad baryaysaan aad wax weydiisanaysaan owliya ilaahayey rasuulkii allow malaa'igay sheekh hebelow aad leedihiin maa yamlikuuna ma milkiyaan ma haystaan ma hantaan min qidmiirin qidmiir ma haystaan qidmiirku waa maxay waa lafta timirta ah xuubka dusha ka saaran timirta markaad xabba timira cunto oo lafta cabbaar afka ku hayso muudsato xuub yarbaa ka dulkaca soo maaha xuubkaa timirta ah lafta timirta xuubka dusha ka saaran xitaa ma awoodi karaan ba ilahay subxana wataala